بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ونصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان sheekhu halkan wuxuu kaga warramayaa raximah llahu tacaala nimcooleydii aynu soo sheegnay ee geelii adhigii lo-dii lahaa mid walba nisaabkiisa nisaabkuna waxa weeyaan waa xadka markuu gaadho sakadu ay ku waajibayso markaas sako goys baa la dhahdaa xoolahaas haddii nisaab ay ka yaraadaan oo ay gaari waayaan sako lagu yeelan maayo haddii nisaabki ay ka yaraadaan zake lagu yeelan maayo marka eh, waa in nisaab gaadhaan waa shardiyo waa inaga soo marinay shuruuda eh, ay ku waajibayso zakadu xoolaha waay wuxuu uhi wa awalu nisaabiilibili geela nisaabkiisa ugu horeeya khamsun shan weeyaan oo fiiha dhexdeedana waxaa ahaaday shaatun laxba markaasi ay noqonaysa in laga bixiyo ku waajibaysa wa fii cashrin tobankiina shaataani baa ahaaday laba laxaad wa fii khamsata cashara shan iyo tobankiina halaathu shiyaahin saddex laxaad baa laga bixin doonaa wa fii cishriina labaatankiina arbacu shiyaahin afar baa laga bixin doonaa wa fii khamsin wa cishriina shan iyo labaatankiina dhexdooda waxaa ahaaday bintu makhaadin bintu makhaad baa ahaatay wa fii sittin wa talaatiin marka bintu makhaadku waxa weeyaan waa ina hooya uurley baa la yidhaahdaayo waxa eh, waa sanadkii koowaad ba u dhamaaday sanadkii labaad bay gashay wa fi sittin wa halaatiin eh, lix iyo soddonkiina dhexdooda waxaa ahaaday bintu labunin bintu labun wa fi sittin wa arbaciina lix iyo afartanka dhexdoodana waxaa ahaaday xiqatun xiqa ahaatay wa fi ixdaa wa sittiina koob iyo lixdinkii dhexdoodana waxaa ahaaday jadacatun jadac ay ahaatay wa fi sittin wa sabciina lixiyo toddobaadka dhexdun waxaa bintaa labuunin laba bintu labuun wa fii ixdaa wa koob iyo sagaashanka dhexdun waxaa ahaadeen xiqataani laba xiqo wa fii mi-atin wa ixdaa boqol iyo koob iyo labaatankiina halaatu banaati labuun saddex bintu labuun uma fii kulli arbaciina deetana afartankii walba bintu labuunin baa ahaatay wa fii kulli khamsiina kontonkii walbana xiqatun xiqa ahaatay <clears throat> geela waxa uu maraa sa iminka kitaabkan inoogu taalla afar marxaladood buu maraya marxaladda koowaad ari baa laga bixinaya marxaladda labaad geel baa la bixinaya laakiin waa neef keliya un baa la bixinayaa oo dadiisu ay kala weyntihi oo bintu mahaad iyo bintu labuun iyo xiqatun iyo jadacatun dadaa kala weyn waana neef keliya marxalada saddexaad laba neef waa la bixinaya marxalada afraadna qaacida la qaadanaya afar marxalad ya afarta shay ad a istaag afarti marayan sheeg waan ku uri afar marxaad ma sheegna maaha s ma mayna sheegi afar marxadood marayaan marxadda kood ka bilow fadhiiso waay sheekh adiga a istaag haye waay waay waay waa saas wey ya ma maqlaysa sheekh sheekh ma maqli sheekhow ma maqlaysa intu ku xushay ya muxuu yidhi maxaa la bixinaya may maha ma odhan <laughs> ku celinaya marxaladda koowaad waxaa la bixinayaa ari marxaladda labaad neef keliyun baa la bixinayaa geela qaalin baa la bixin doonaa qaalin da-du ha kala weynaato marxaladda saddexaad laba neef baa la bixinaya marxaladda afraad qaacida la qaadanaya qaacida la raacaya afarta marxaladood afartaba halkan nagu yaalaan afartaba dhegeysa haddaba ya arigu wuxuu ka bilaaban doonaa shan marka shan neef markuu gaadho geelu oo nisaabkiisa ah shan neef oo geela wixii ka yar zake laga qaadan maayo shan wixii ka yar zake laga qaadi maayo laakiin shan markuu gaadho zakadi way ku waajibtay shan laga bilaabo ilaa afar iyo labaatan shan neef oo geela laga bilaabo ilaa afar iyo labaatan neef oo geela arun baa la bixiya wax kale lama bixiyo shan iyo labaatan marka la gaadho xoole marka shan labaatan ay gaadhaan shan iyo labaatan markay gaadhaan geel waxaa la qaadayaa markaasaa la qaadaya qaalinta markaas bilaabanaysa bintumkhaad halkaas ka bilaabanta bintumkhaad halkaas ka bilaabanaysa ilaa inta laga gaadhayo shan iyo toddobaatan waxaa la bixinaya qaalin keliya un oo laakiin da-du kala weynaanayso halkan ka bilownay shan iyo labaatan maxayn ku joojinay shan iyo toddobaatan lix iyo toddobaatan marka noqoto labay noqonaya laba neef baa la qaaday lix iyo toddobaatan isbedeleysaa waxayna isku bedeleysaa oo marxalada misaad weyaan ya marxalada saddexaad soo maa ah. marxalada saddexaadna waxay ka bilabanaysaa shan iyo shan iyo toddobaatan bay ka inta ilaa inta laga gaadhayo boqol iyo labaatan shan iyo toddobaatan laga bilaabo ilaa boqol iyo labaatan laba nefa la bixinay qaabka loo bixinay isaga noo sheegi doonaa horse lakin saa u hayso waay boqol iyo labaatan hadduu ka bato oo boqol iyo koob iyo labaatan noqotana qaacid qaacida la raaci doono qaacido ayaa la raaci doona waay hadda waxaan ka bilaabanaa shan neef ilaa iyo afar labaatan dhegeysta wuxu ui sheekhu wa awalu nisaabil geel nisaabkiisa ugu horeeya khamsun shan weeyaan wa fiihaa shaataan wa fiihaa shaatun dhexdeedana waxaa ahaaday oo ku waajibaya neef ariya shaatun lax baa la bixin doona waay wa fii cashrin tobankii dhexdiisna waxaa ada shaataana laba neef oo ariya wa fii khamsata cashara shan iyo tobankiina halaatu shiyaahin saddex neef ayaa dhexdiisa ahaada wa fii cishriinina arbacu shiyaahin labaatankiina waxa laga qaadi doonaa iyadana oo ku waajibaya afar neef baa ku waajibaya afar laxad halka afar laatan ku jega somaart marka afar laatan waa shan shan markuu geelu shan yahay zakadii waa ku waajibtay sanadka usoo wareeji sanadku markuu dhamaado neef ariya ka bixi haddaa ida la bixinayo idayariy labadoo la bixin karaa haddaa ida la bixinayo waa gujir haddii riya la bixinayana waa laba jir soo sax ma ya maxaan ha haddii ida la bixinayo waa gujir haddii riya la bixinayana waa laba jir ma fahamti ya idaha soo mataqaana ya waay laba jir magujir ba masoo laba jir neefkaa la bixinaya markuu idaha yahay ya idaha marka la bixinayo ya lax baynu bixinana soo maha lax baa la bixinayaa magujir ba masoo laba jir ya ya gujir waay yani hal sanay jirtay wey hal sano ayay jirtay ri haddaan la bixinayna rida la bixin laba jir bay noqonaysaa saas marka waa shan soo maha shan kale marka ku biiraan toban bay noqon soo maha tobankaas waa laba neef shan kale marka ku biiraan waa saddex neef shan kale marka ku biiraan afar neef oo marka afartu waa labaatan soo maha shan kale marka ku biiraan tiradi mise noqotay shan iyo labaatan geela ku bilaabanaya marka afar laatan wixii ka hooseey wey haddaa lagu haha shan neef gel maxaa ka baxaya waxaa odhanaysaa neef adhaya ka baxaya toban waa laba shan iyo toban waa saddex labaatan waa afar shan iyo labaatan waa geel bintu makhaadin qaalin baa baxaysa marka adh waxba ku istaagay afar iyo labaatan labadan tiro inta udhexaysa maxaa la bixinaya labadee shan iyo toban inta udhexaysa waa xabaddaas qof markuu shan haysto waa xabad neefu keliya weyn lix hadduu haysta saas toddoba hadduu haysto intaas sideed hadduu haysto intaas sagaal hadduu haysto toban labay noqonayaan soo ma toban haysto waa labadaa neefun laba iyo toban marku haystana waa labadaas saddex iyo toban marku waa labadaas afar iyo toban waa labadaa shan iyo toban saddex soo maareysa ya so saw sax ma intaas waayo nin wuxuu haystaa sideed iyo toban neef oo geela muxuu bixinaya saddex neef sagaala sagaal iyo saddex neef koob iyo labaatan marku haystana afar iyo labatan marku haystana afar soo ma shan iyo labaatan markii isku taagto adhigii waa la dhaafay waaa loo waxaa loo gudbay halkee geeli qabsaanta yada wa fii hamsan wa cishiriin shan iyo labaatanki dhexdeed waxaa aaday bintu makhaadir ahaatay bintu makhaadir sanadkii koowaad baa u dhammaaday sanadkii labaad bay gashay waxaa bintu makhaadir loogu bixiyey hooyadeedii dhashay ayaa iminka waxay sidaa way riban tahayoo neefkii ku ku xigay ay caloosha ku sidaa marka bitumkhaad baa la dhahdaa qaalintaasi guubaa u dhamaaday guugii labaad bay gashay ya sanad baa u dhamaaday sanadkii labaad bay gashay bintumkhaad baa la dhahdaa shan iyo labaatan markay gaadho ilaa halkee weeyaan ilaa iyo shan iyo soddon intaas baa la shan iyo labaatan ka bilow ilaa iyo shan iyo soddon maxaad bixinaysaa bintu makhaadin lix iyo soddon marka noqoto dadii ba isbedeleysa dadii da ka weyn baa la qaadaya marka muxuu noqonaya wa fi sittin wa alaatiin lix iyo soddonkii waxaa la qaadi doonaa bintu labun wa fii sittin wa alaatiin lix iyo soddonka dhexdooda waxaa ahaaday bintu labuni bintu labun ba ahaatay bintu labunna waxa weeyaan waa qaanin dhamaysatay laba sanadood oo kii saddexaad gashay waxaana bintu labun loogu bixiyey neefkii ku xigabaa dhashay oo hooyadiiba maanta caanalaha waa la lisaya way irmaantay hooyadeed baa irmaan oo caanihii lagala sameeyey hadda soo maaragti bintalmud waxay ka bilaabantay lix iyo soddon bay ka bilaabantay ilaa iyo shan iyo afartan shan iyo afartan bay ku istaagaysa lix iyo afartan marka noqoto dadu da ka weyn wa fii sittin wa arbaciin lix iyo afartanka dhexdooda waxa ahaaday xiqatun xiqa ahaatay xiqa waxaa u dhammaaday saddex sannadood sanadkii afraadna way gashay waxa xiqa loogu bixiyey wixii gaadha xilligii awrka loo fadhiisiinayay qaalintaasi waayo waxay kasoo bilaabantay xiqaduna lix iyo afartan lix iyo afartan ayay kasoo bilaabantay xagey ku istaagaysaa lixdan lixdan bay ku dhamaataa iyaduna koob iyo lixdan bay noqota waa kan oo fii ixdaa wa lixdan dhexdiisa waxaa ahaaday jadacatun jadaco jadacaduna waa qaali shan jira afar sannadooo dhamaado kii shanaad ayaa ay gashay afar sanad o dhan waad kii shanaad ay gashay jadecaan waxa lagu biy way ilka dhasatay way ilka dhacsatay marka waxay kasoo bilaabanaya koob iyo lixdan haluu ku dhammaanayaa shan iyo toddobaatan halkaa waxaa kugu dhammaaday qaybtii labaad marxaladii labaad oo iyaduna neef neefka la bixinayay dadu ha kala weynaatay waay haluu naga soo bilowday adiga ha haluu kasoo soo bilowday may haluu ka so bilowday shan iyo labaatan shan iyo labatan kaso shan iyo labaatan maxaa la bixinaya qaalin bintu makhaad la yidhaahdo oo sanadkii koa dhankii labaad gashay soo waay shan iyo labaatan ilaa iyo shan iyo soddon bintu makhaadkaasu baa la bixinaya shan iyo labaatan hadduu qof haysto lix iyo labaatan toddoba iyo labaatan sideed iyo labaatan sagaal labaatan soddon maxaa la bixinaya bintu makhaadkaasu afariy soddon maa la bixinaya ya bintu maha afariy soddon han iyo soddon maxaa la bixinaya bintu maha hadda soo maarti soo bilaabatay bintu mahaadku shan iyo halkii ku dhamaanaysa intaa ka dhexaysa bintu mahaduma la bixinaya markii tiraday noqotay lix iyo sodon dadiin baa isbedelaysa dadii da ka weyn maxay noqonaysaa bintulabuun bintulabuunna waxaan ka bilownay lix iyo labaad lix iyo soddon baynu ka bilownay maxaynu ku dhabaananaa shan iyo afartan waay lix iyo soddon ilaa shan iyo afartan nin wuxuu kugu yidhi sagaal iyo soddon neef a sagaal iyo soddon neef oo geelan haystaa maxaa dhanasa ka bixi bintu sagaal iyo soddon neef oo geela markuu haysto maxaa laga bixinayaa bintu labun wuxuu kugu yihi waxaan haystaa afar iyo soddon neef oo geela maxaad ku odhanaysaa ya afar iyo soddon bintu ah, afar iyo soddon bintu makhad waay wuxuu kugu yidhi waxaan haystaa afar iyo afartan afar iyo afartan neef bintu labo shan iyo afartan baan haystaa bu ku yidhi bintu labo shan iyo toban baan haystaa bu ku yidhi ya ya oo farid oka sax wey saddex neef marka an iyo afartan bu inoogu istagay soo maaragtid ya han iyo afartan maxa inoogu istaagay bintu laban ba istaagtay markay lix iyo afartan noqoto dadii da ka weyn waxaa la bixinaya xiqatun lix iyo afartan laga bilaabo ilaa iyo lixdan waa intaas intaas umad bixinaysa xiqadaas umad bixinaysa lix iyo afartan konton hadduu haysto waa xiqatun lixdan waa xiqatun shan iyo konton waa xiqatun shan iyo lixdan adn kususin lixdan ban kususin ma lixdan un hoos u dhaaf koob iy koob iyo lixdan haday noqoto isbedeleysaa waxaan kasoo bilownay lix iyo afartan ilaa iyo lixdan waxaa la bixinayaa xiqatun koob iyo lixdan bay noqotay koob iyo lixdan markuu noqdo way isbedeleysaa maxay isku bedeleysaa jadaacatun bay isku boqol iyo labaatan waxaan jeedaa ilaa iyo ilaa iyo sagaashan baan ujeeda ilaa sagaashan ilaa iyo sagaashan jadeecaddu waxay kaso bilaabanaysaa koob iyo lixdan koobi koob iyo lixdan ilaa iyo ha toddobaatan ilaa shan iyo toddobaatan baan ujeeda cafan shan iyo toddobaatan koob iyo lixdan ilaa iyo shan iyo toddobaatan idan intaasu la la soco waay hadda soo maareysa halkaas ayaduna waxa nogu dhamaaday shan iyo todobaatanku wuxuu kugu dhamaanaya neef neefka kugu dhamaanaya waay intaas u silfahna soo ma an ka socona halkii ku joojinay shan iyo toddobaatan lix iyo toddobaatan markuu noqdo waa laba neef labu isku bedelaya labay noqonaysa lix iyo toddobaatan ilaa inta sagaashan laga gaadhayo waxaa la bixinaya laba bintu labuun lix iyo toddobaatan ka bilow ilaa iyo sagaashan waxaad bixinaysaa laba bintu labuni hadduu nin ku yimaado marka ku idhaahdo siddeetan neef oo geela baan haystaa maxaad ku odhanaysaa imise bixi laba qaalmoodoo bintulabunna bixi ba odhanaysaa dadoodana waa soo sheegay laba qaalmood bintlmn wuxuu mid kale kugu yidhi waxaan haystaa sagaashan baan haystaa maxaad ku odhanaysaa laba qaalmood bintlabona bixi ila waxaad garanaysaa halku kasoo bilaabatay halku dhamaato tiradaas waay sagaashan koob iyo sagaashan bay noqdeen labada qaal laba laba qaalmood baa la bixin doona lakin labada qaalmood hore laba ka weyn baa la bixinaya xiqataani wa fi ixdaa wa tisciina xiqataani yunshaku fi ixdaa wa tisciina xiqatan wa fii sittin wa sabciin lix iyo toddobaatan ka dhexdiisu waxaa ahaaday bintaa labuunin laba binto labuun wa fii ixdaa wa tisciin koob iyo sagaashan ka dhexdoodna waxaa ahaaday xiqataani laba xiqa ay ahaaday markaa laba binto labuun maxay kasoo bilaabadeen lix iyo toddobaatan halkeen ku dhamaadeen sagaashan koob iyo sagaashan waxaa ka bilowday laba xiqo halkeen ku dhamaanayaan boqol iyo labaatan alaau banaati labun marka halkaa imku alaau banaati nagu yidhi iska dhaaf boqol xaggin ku joojin labada xiqa xaggin ku joojin boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan hadday ka bataan qaacidadu raac qaacidadu waa maxay afartankii walba bintulabunin bixi kontonkii walbana xiqatun bixi afartankii marka mar hadday boqol iyo boqol iyo labaatanba hadday xoolihi ay dhaafaan boqol iyo labatanba haday dhaafaan waxaad u qaybisaa un waxaad u qaybisaa afartanna afar afartankii walba bintalomo ka bixi kontonkii walbana xeqo ka bixi iminka markuu nagu yidhi boqol iyo koob iyo labaatan alaau banaata laban laga bixinaya so naguma odhani waxaan idhi boqol labaatan haday ka bataan boqol iyo koob iyo labaatan boqol labaatan mid ka badi mayse ka wadna intay dhaaftay mid bay dhaaftay soo maha marka iminka boqol iyo way ka bateen soo maha saddex bintalbun bu nagu yidhi soo maha suu usoo saaray wuxuu usoo saaray afartankii walba waxa la bixinaya bintulabun baa la bixinaya boqol iyo koob iyo labaatan imsa afartanaad wey waa saddex afartanaade afartan iyo afartan sideetan afartan kan looge boqol iyo labaatan mayn ahayn weli abad baa dheerday markaas waxay noqonaysaa in way boqol iyo way ka bateene saddex bintu labun buu noqonaya saddex bintu labun bay ku noqonaya saddex afartanaad baad ka dhigtay marka waay wad korwad hadduu mid kale ku biiran waa intaas hadduu laba ku biiran waa saa saddex afar shan toban bay noqdeen waxay noqdeen boqol iyo soddon boqol iyo soddon waxaan ka dhigana laba afartanaad iyo konton saahinde boqol iyo soddon neef markii dadka haysid ilan waxay qaacidan wadanaa qaacida afartankii walba waa bintulabuun kontonkii walbana waa xiqa mar waxaa israacaya konto konto bu isku wada raaci karaa marna afartan afartan bu isku raacaya marna konton iyo afartan bu isku raacaya iminka boqol iyo soddon markaynu joogno boqol iyo soddon wuxuu isku raacayaa laba afartanaad laba afartanaad iyo konton buu isku raacaya tiradan sheeg maxay had boqol iyo soddon ha labada afartanaad waa imsa konton nowge ma boqol iyo soddon ahayn waa saas markuu iminka yahay boqol iyo eh, afartan hadduu noqdana muxuu noqonaya marka laba kontonaad iyo afartan soo ma labada konton laba boqol marka labada kontonaad xiqatan iyo xiqatan laba xiqa weeyaan afartankuna waa bintolabuun marka waxaan saddex qaalmood baa la bixin doonaayo labana xiqa yihiin midna bintolabuun tahay boqol iyo konton hadduu noqdona saddex saddex buu kugu noqon doonaa boqol iyo lixdan hadduu noqdo <clears throat> afar afartanaad buu ku noqonaya afar afartanaad buu ku noqonaya afartan iyo afartan sideetan iyo afartan iyo afartan sideetan sideetan sideetan isku gee boqol iyo lixdan afar qaalmood oo bintolabuuna la bixinaya saasuna wada haddaba qaacidaasna qaado qaacida xagee ka bilaabantay boqol iyo koob iyo labaatan wixii ka badan hadduu kumaankun gaarhna saasuna wad warkaas waa dhamaystirayanu geel weyn oo dhamaaday waay wuxu uma fi kulli arbaciina bintu labunin ba ahaaday wa fi kulli hamsiina xiqatu waay haddaynu dib ugu noqono xoolaha nisaabkiisu geela nisaabkiisu waa adiga a a istaag nisaabka geel waa mise nisaabkiisu ya waa han maxaa laga bixinaya neef ariya la bixinaya oo imse jira ay waa sax wey sax wey waay haystaa saddex iyo labaatan neef oo ariya saddex iyo labaatan neef oo ariya ayaan haystaa buu yii hay muxuu bixinaya ya ya hade ka jawaab waay neef aduu bixinaya soma neef aduu bixinaya bui saxba muxuu bixinaya afar neefuu bixinaya afar neef wayaan anu maxaan idhi madha ma idhi waa geel <laughs> ah, weyan carabka iga xadeen waa geel wey ya imka de arag maynaan gaadho weye geeli wan marna maha marka waa geel weeyaan ah, cafwan inanku ugu fahmi saasuu fahmi waay marka waa sax weeyaan ah, waxaa la bixinayaa saddex iyo labaatan neef oo geela waxaa laga bixinayaa afar neef baa laga bixinaya waay horta horta insha allahu darsigeena dambe ayaa ayaa si fican muraajicin doona qof waa la weydiin doonaa xoolaha insha allah waay faslun waa awalu nisaab lbaqari fasalkanna waa waa lo-da nisaabkeeda wa awalu nisaab lbaqari lo-da nisaabkeeda ugu horeeyaa alaauuna soddon weeyaan wa fiiha dhexdiisa waxaaday tabiicun tabiic baa markaasi ku waajibayoo laga bixin doonaa tabiicu isagu waxa weeyaan waa lab horta intayna halkaa gaadhin kuwa hore dib ugu noqonay markaad u fiirsatid geela aiga aiga marka laga bixinayo yani geela marba ai laga bixiyaa shan laga soo bilaabay ilaa afar iyo labaatan aiunbaa la bixinaya aiga la bixinaya laba dhadig ku doon u noqon karaa lab iyo dhadig wan buu bixini laxbuu bixini orgibuu bixini ribuu bixini way banaanta taas lab iyo dhidig labadaba u bixin karaa soo ma laakiin laga soo bilaabo shan iyo labaatan wixii ka dambeeya geela dhadigun baa la bixiya mid arkaysan wax laba mid arkaysan bintolabuun bintumakhaad jadaca xiqa waxa weya waa wada dhadig wey dhadig mooyaane lab la bixin maayo ilaa xaaladaha qaar ka mid mooyaane xaaladaha qaarka ka midana kitaabka kuxiga kitaabkeenna baan ku arki doona insha allah marka lakiin waxaad haysataa waa dhadig buuli so ma waay lo-da marka la joogana eh, soddon markuu gaadho horta waa nisaab markaa waxaa la bixin doonaa tabiicun aw tabiicatun markaa tabi kal no qora tabicaduna la socota wuxuu kala dooran doonaa inuu la bixiyo inuu dhadig bixiyo ya marka hadduu la bixinayo waa tabiic oo waxay noqonaysaa iyadana waa neef sanadkii kood dhamay so kii labaad galay tabiicaduna waa qaalin soo ma iyaduna sanad dhamaysatay oo kilabad gashay waa isku da labiyo dhadig bay noqonayaan wa fii arbaciina afartanka dhexdiisna waxaa ahaaday musinatun musina ahaatay musinadu waa ka weyneedoo waa laba jir laba sanad boo dhamaada kastaaad bay gashay wa calaa haada abadan faqis sidaa weligaa uga qiyaas qaado sidaa aan soo tilmaanay weligaa uga qiyaas qaado looda waata ugu fudud wey gebigeedu waa laba laba marxaladood iyo qaacido waxa u nisaaba soddon waxa u nisaaba soddon soddon wixii ka yar zake laga qaadi maayo soddon markay gaadhan zakadii way ku waajibtay sanadka markuu dhamaada zakada laga qaadi doona aniga shardiga xawlka wana soo marna soddon neef oo lo ah waxaa ku waajibaya tabiic aw tabiicatu mid lab ah oo sanadkii kooad dhamaystay oo sanadkii labaad ku jira ama mid dhadig oo sanadkii labaad ku jirta ya maxaa la dhahdaa tabiica eh, af somaali maxa lagu ohanaya cabdillahi maxa la ya weyn ya weysha ay ya hadduu wel lab yahay waa weyn haye hadduu dhadig yahayna weyli ah. ya m kala leeyi waay marka waa waa halkaas laga bilaabo soddon ilaa iyo sagaal iyo soddon waa tabiicaas afartan markuu noqdo ya afartan markuu noqdo waa musinatu marka iyadu waa dhadigun lab ma jirto afartan hadduu ka bato waxaa tiraa soddonkii walbana waa tabiic aw tabiicatun afartankii walbana waa musinatu soddon iyo afartan qaybso hadduu afartanba ka bato afartanba hadduu ka bato soddon iyo afartan qaybso haddii imika markaa la yidhaahdo shan iyo afartan buu qofku haysta waa musino waa musino waayo laba soddonaadna ma noqonayo soddon iyo afartanna ma noqonayo konton buu haystaa waa musinatu waa musinatu lixdan waa laba soddonaad soo ma waa laba tabic toddobaatan waa soddon iyo afartan soddon iyo afartan soddonkana waa tabiic eh, muxuu ahaa afartankana waa musinatu sideetan waa laba afartanaad waa laba musina sagaashan waa saddex soddonaad saddex soddonaad ya saddex soddonaad maan ahayn a boqol laba sodonaad iyo afartan saas ul wad marka haddaba toban tobanka inta udhexaysa ka warran inka matalan so lixdan maynaan aadin lixdan mise waa laba soddonaadoo laba tabiic ayaa laga bixinaya laba tabiic waay shan iyo lixdan ka warran shantani waxba waxba bedeli mayso tiradii de in la isma bedelin waa marka shan iyo lixdan waxaynu waxaynu odhanaynaa waxa la bixin doonaa on labadii tabiic baa la bixinaya ilaa inta toddobaatan laga gaadhay saas markaa iyadana uu wado qiyaastaas iyadana hayso wa awalu nisaab ilbaqari labada nisaabkeeda ugu horeeya alaaثuuna soddon weeyaan wa fiiha dhexdeeda waxaa ahaaday kuwaajibaya tabiicun wa fiiha arbiciina afartankan waxa ahaaday musinatun wa calaa hada abadan faqis sidaa weligaa u qiyaas qaado faslun wa awalu nisaabi ilghanami nisaabka ugu horeeya adhigu arbacuuna afartan weeyaan wa fiiha shaatun dhexdeeda waxaa ahaaday jadacu wa fiiha shaatun jadacatun ah, lax ilka dhacsatay ayaa dhexeeda ahaatay oo min adani idaha ka ah. aw aniyatun ama aniyo oo min almaci riiha ka mid a ah. min almaci wa fii miyatin wixda iyo koob iyo labaatankiina dhexdooda waxaa ahaaday shaataani laba laxaad wa fii miyatin wa iyo koodin dhexdooda waxa ahaaday alaatu shiyaahin wa fii arbacumiatin wa fii fii arbacumiatin boqolkiina waxaa ahaaday dhexdoo arbacumiatin afartii boqol dhexdood waxa ahaaday arbacu shiyaahin uma fi kuli maatin dabeetna boqolkii walba shaatun laba la qaadi doona ama neef ai waxa weyaan aiga isaga nisaabkiisa ugu horeya waa afartan afartan wii ka hersake laga qaadi maayo jaclsad kuma waajib ayb isagu aiguna waa waxa weyaan waa saddex marxaladood isaguna afartan ayaa u nisaaba wixii afartan ka yar zake laga qaadi maayo afartan laga bilaabo ilaa boqol iyo labaatan neef keli unba la qaaday afartan laga bilaabo ilaa iyo ilaa iyo ilaa iyo boqol iyo labaatan waxaa la bixinayaa neef keliya boqol iyo kob iyo labaatan bu laba neef noqonaya ilaa laba boqol ilaa laba boqol waa laba neef laba boqol iyo ko waa saddex ilaa saddex boqol saddex boqol wixi ka dambeeyana boqol neef baa la bixinaya boqol neef baa la bixinaya waa intaas afartan ban ka bilowna soo ma afartan neef baa la bixinaya soo ma neefkaas haluu ku dhamaanaya boqol iyo labaatan boqol iyo koob iyo labatan maxay laba neef ilaa halkee laga gaadho laba boqol laba boqol iyo kow muxuu noqday saddex neef ilaa laga gaadho saddex boqol saddex boqol wixii ka dambeeya boqolkiiba waa neef isagu sheekh wuxuu ohanaya wa fii arbacumiatin shiyaahin buu ohanaya fii arbacu wuxuu gala jeedaa afar boqol soo maaha boqolkiiba waa mid weeyaan marka marka boqol kiiba waa waa neef keliya afartii boqol mise mise noqonaya afar neef waa kaas waay shaatun jadacatun markuu yidhi ja shaatun jadacatun jadacadu waa neefka ilka dhacsaday wey marka hadduu ilka dhacsado wuxuu ku ilka dhacsadaa sanad iduhu qaar ka horreya anoo jiraan lix bilood bay ku ilka dhacsadaan hadduu neefku ilka dhacsado ama lix bilood haku wiilka dhacsado ama sana haku wiilka dhacsadeeh jadaca hadduu noqdo ya odxadan wuu gelaya mogti neef odxada gelaya wey san arki doona insha allah markaa kaas riyahana waa laba jir aniya la dhahda aniyadu waa laba jir weyaan riyaha aniyatun waa laba jir wey wa nisaab lhanami ariga nisaabka ugu horeeya arbacuuna afartan weyan wa fiiha shaatun dhexdiisa waxaa ahaatay shaadka ku waajibaysa jadacatun jadaca ah jadacatun ilka dhacsato min adani idaha ka mid a ah, aw aniyatun ama aniyo min almacizi riyaha ka mid a ah. waa laba jir wa fii miatin wixda wa boqol iyo kob iyo labaatankina shaataani laba laxaad ku waajibay wa fii miatayni labadii boqol iyo waaxidatin laba boqol iyo midna alaau shiyaahin weeyaan yani waxayn nihi boqol iyo laba boqol iyo koob iyo labaatan waa laba ilaa laba boqol laba boqol iyo kow waa saddex ilaa saddexda boqol saddex boqol ka dambeeya boqolki waa hal saasuu noqonay wa fii arbacu arbacu shiyaahin uma fii kulli miatin shaatun deetna boqolkiiba waxaa ahday neef baa ahaaday waa laga qaadi doona intaa wada xifdiyasa haddaba dusha ka qabo geelunba ugu yaraa ee inta kale waa iska sahaalo wey dushumaad ka qabanaysa intaa markaynu fahno aynu xifdino kitaabkeena kuxiga intaa iyo in ka faahfaahsan buu ku daraya intaa aynu halkan ku hayno ayaa lagu sii faahfaahin doonaa oo masaail kale lagu dari marka wixii aad haysatay waad haysataa wixii lagugu darana de waad si fiican baad fahmi donta insha allah lakiin intan haddaad ilowdid inta kalena hadhow fahmi ku adkaanaysa marka waad xifdiyaysaya faslun wlkhaliaani wlkhaliaani labadii qof ee xoolaha isku darsaday yuzakiyaani zakaat alwaaxidi qof keliya zakadiisa oo ka sakayn doonaan qof keliya zakadiisa oo kale ka sakayn doonaan yuzakiyaani waa zakayn doonaan zakaat alwaaxidi mid keliya zakadii ay ka sakayn doonaan bisabci sharaa'id toddoba shardina kaga sakayn doonaan idaa kana muraaxu markuu yahay xeradu waaxidin mid keliya muraax waxa weeyaan waa xerada idaa kana muraaxu markuu yahay maaragtay muxuu ahaa xeradu waaxidan mid keliya wlmasraxu sabaduna waaxidan mid keliya ay tahay wlmarcaa meesha lagu raacayaana waaxidan mid keliya ay tahay wlfaxlu qoodhuna waaxidan mid keliya u yahay wlmashrabu meesha xowlaha wax ka biyaha ka cabayaana ay tahay wlxaalibu kalisayana waaxidan mid keliya yahay waa mawdic lxalbi meesha wax lagula siiyaana waaxidan mid keliya ay tahay mawdicalbi khaliaan ya khaliid waa faciil bimacnaa faacil marka waxa lagola jeedaa labada qof ee wax isku darsaday xoolaha labada qof ee xoolo isku darsaday ee xoolihii isku daray way ka ekeynayaan qof keliya zakadii oo kale ka ekeyn xoolaha isku daraa waxa weyaan imika dee xoolihii buu inooga eh, nimcoleedii waxaa la isku darsan karaa eh, lacag baa la isku darsan karaa Eh, waxaa laisku darsan karaa waxa weeyaan oo la wada yeelan karaa eh, beer wixii kasoo go-ayo beeraha wixii kasoo go-ayo yaa la isku darsan karaa marka adugu wixii laisku darso dhan way soo wadagelayaane lakin iminka halkan wuxuu inoogu tilmaamayaa xoolihii dadku inta badan xoolaha waa isku darsadaan waay laba qof ayaa xoolahooda isku daraya marka waxaa dhici karta mid waliba gaarkiisa markuu haysto inuu nisaabba gaadhin baa laga yaaba iminka tusaale ahaan nin baa wuxuu leeyahay soddon neef adhiya imise neef ka bixinay ya waxba ya ha nisaabkii muu gaadhin mid kalena wuxuu haystaa labaatan kaasina nisaabkii muu gaadhin soo ma way isku dareen imisay noqotay conton conton sekada ma laga bixi mise laga bixiyo ka sekada ka bixin o dhan hadda shuruud bay yeelanaysaa mar haddii xoolii isku daray marka marka xoolaha laisku daro mar mar way khafiifisaa marna way cusleysaa imika kuna way cuslays culays wey haddii m nin gaarkiisa u haysan lahaa nin waliba gaarkiisa haddi uhaysan lahaa zake laga qaadi lahaa markay isku dareenna zakada waa laga qaadaya neef laga qaadi doonaa neefkaana way qaybsan doonaan hadday si siman u lahaayeen oo labaatan labaatan lahaayeen way kala qaybsanayan o neefki hadday kala bad kala bad kala badnaayeen oo midna uu lahaa waxa weeyaan soddon midna uu lahaa maalan tobanoo kale u lahaa ya afartanka saasuu ku buuxsamay deetna sekadii baa laga qaaday neefka la qaado mid wuxuu afar meelood afar meelood marka loo qeyba saddex meelood ba kuso midna afar meelood meelahaan ba kuso ya ilaa afartanku afartanku waa saddex tobnaad oo afar tobnaad mid ka midunba toban leh midna saddex tobnaad buu leeyay kaa saddex tobnaad leh waxaa kusoo hagaagay afar meelood oo saddex meelood kaa isagule waxa weeyaan toban kalena afar meeloodow meelahaan ba kuso hagaagay saasuu qabsan doonaa tafaasiisheeda insha allah kitabka kale aynugu tegi doonaa lakin inaynu ogaano weeyaan haddii dadku xoolo isku darsadaan ya wa way ka ekeynayaan way ka ekeynayaan iminka nin baa wuxuu leeyahay afartan neef aadhaya mid kalena wuxuu leeyay afartan neef aadhaya waa isku daray waa isku imsa imsa laga qaadaya ya neef keliya laga qaadaya neef keliya laga qaadaya la wa sideetan ina boqol iyo labaatan ilaa boqol laatan ma la qaadaya neefka keliya waa sideetan sideetankaa waa la qaadi neef keliya hadduu nin waliba gaarkiisa u lahaan lahaa maxaa laga qaadi lahaa ya mid walba neef laga qaadi laha maha afartan iyo afartan de mid laba labay noqon lahaay halkaana wuu khafiifiyey isku darku wuu khafiifiya markaa xoolaha la isku daraa marka xoolaha dadku isku darsadaan xoolahaasi waxay ka dhigan yihiin xoolo qof keliya uu leeyahay oo kale marka sekada la joogo xoolo qof keliya uu leeyahay oo kale noqonaya deetna sidii qofka keliya zikadu uga bixin jiray oo kale baa looga bixinaya marka iyaga baana qaybsan doona dhexdooda ayaa qaybsan qof waliba intu ku leeyahay nisbadiisa ayaa igu qaybsan doona waa intaas shuruudun baa loo dhigi doona marka waalkhaliaani labada qof ee xoolaha isku darsaday yuzakiyaani waa zakayn doonaan zakaat alwaaxidi qof keliya zakadiisa ayay ka zakayn doonaan bisabci sharaa'ida toddoba shardi marka laga helo bisabci sharaa'id toddoba shardi ayay kaga zakayn doonaan ida kaana almuraaxu waaxidan muraaxu waxaa weeyaan waa xerada xerada xoolaha lagu xareeyo ya ayaa muraax la dhahaa markuu xooluhu meel keli lagu wada xareynayo waay wlmasraxu waaid waaxidan masraxuna waa samada ya so sabada ma dha xoolaha marka la fufinayo mixraga laga sii daayo markaaba da lama kaxeeyo markaan duleedka reerka ay istaagaan saa laga kaxeeya marka la soo celiyana ilxare doonana reerka duleedkiisa la joojiya marka iska yarda aqal markaasa la xareeya halkaas wey way fahanteen ma halkaas nin walba saa utaqaan adu qaada haddaba ninba isagu garanaya ya ya maxaa la dhahdaa darjiis ninbsu yaqaan hay adigana maa taqaana ya barkajiif isku mid batin ya saas ma ah, sax waay waay ah, wlmarcaa waaxidan meesha lagu raacayaana mid keliya u meesha lagu raacayo ee la geynayo nin waliba meel gaaro u geysanayo maya meel bala wada geynaya walfaxlu waaxidan ficilgu waa qoodha weeyaan marka sumal haddii riyeeye ila ay kala yihiin oo la isku daray dee labay kala noqonayaan marka wuxu noqonaya wankii sumalka ahaa iyo orgigii bay noqonayaan lakin haddii iskuriyuun ay wada yihiin ama idun wada yihiin ama eh, geelun wada yihiin ama lo-on ay wada yihiin mid keliyun buu noqonaya walmashrabu waaxidan meeshay ka cabayaanna waa mid keliya wey meel keliyun baa markaasi laga soo waraabiya walxaalibu waaxidan kalisayaana waa mid keliya wa mawdicu lxalbi waaxidan meesha lagu lisayaana waa mid keliya sida muctamedka waxa kalisay mid keliya noqda shardi maha kalisa inu inuu noqdo inuu noqdo mid keliya noqdo shardi maha kalisaya wuu tacadudi karaa ya taas iyado shardi kuma jiro shuruudda marka laga helo xoolahaas waa xoolo isku jira waxaa laga zakeynaya zakat alwaaxid baa laga zakeynaya saa la faslu wanisaabu dahabi cishruuna mihqaala dahabka nisaabkiisa waa labaatan mihqaal wey wa fiihi dhexdiisa waxa ahaaday rubcucushri rubcucushri baa laga qaadana wahuwa nisfu mihqaalin waana nisfu mihqaal fima zaada wixi intaa ka kordha bixisaabihi ayuu ahaaday wanisaabu lwariqi fidada nisaabkeeduna miata dirhamin oo laba boqolo dirham wa fiihi rubcucushri rubcucushrina waa laga qaadi doonaa wahuwa hamsatu daraahim waana shan dirham fima zaada intaa wixii ka kordhan bixisaabihi ayuu ahaaday walaa tajibu fi lxuliyi lmubaaxi jinjimihii mubaax ahaana kumay waajibin akaat zaka kumay waajibin iminkan waa dahabki dahabkii fidada dahabka maxaa nisaab nisaabkiisu waa cishruuna mihqaalan ay cishruuna dinaaran labaatan dinaar wey labaatan dinaar insha allahu tafaasiishiisa intaa in ka badan inuu tegi doona labaatan dinaar labaatan wixii ka yar zaka ma laga maya labaatan waa nisaaba haddaba isagu ma laha sidii xoolahaynu soo maraynay la odhanayo shan marka laga bilaabo ilaa iyo toban intaas la bixinaya isaga caynkaa maha waa labaatan labaatanka hadduu nus ku biro nus nisfu dinaar hadduu ku biro waa lagu daraya waxaa la uun labaatan iyo badh dinaar zakadii ka wada saara saas la ohanaya isagu waa inta ku korodhaba saas socona waay labaatan baa u nisaaba soo maaha maxaa laga bixinaya waxaa laga bixinaya rubcuushri rubculcushri rubcushri waa maxay toban u qaybi labaatanka toban u qaybi meesha tobnaad afar usii qaybi waay ma labaatan toban u qaybiya ya labaatan marka loo qaybiyt waa laba soo ma labadii afar u qaybi ya waa nus soo sheekhu muxuu ku ui nisfu mithqaalin nisfu dinaar wey waa nisfu dinaar waay saasuma xisaabsan marka hadduu ka kordhan waa intaasun hadduu ka kordhana waa saas nin ba wuxuu kugu waxaan haystaa boqol dinaar boqol dinaar baan haystaa ya zakad ma bixinay a seen u bixiyaa bu kuli boqolka tobanu qaybi ku dhe waa mise toban toban afru qaybi laba iyo badh laba iyo badhkaasad bixinaysa waa saas xoolaha oo dhan tobanu qaybi mesha tan afru sii qaybi mid kasii fud ban idin shegaya haddaba mesha ka fud waxa weeyaan xoolaha afartan baad uqaybina gebigoodaba afartan baad uqaybin sidaa iminka uqaybinay iyo wways imanayaan iminka maalan labaatan labaatan dinaar soo markii hore maynan haynin waay labaatan afartan uqaybi ya labaatan afartan in uqaybi ninkii muxuu qaadanaya nusde ya labaatan shilin adigoo haysta afartan nin qabi lagugu yidhi de nin nin walba nus nusi saasoo laatan kaaga baxaya waa nus marka afartan baad uqaybinaysa fidaduna waa lamidun iyaduna alfida wa nisaabu lwariqi fidada nisaabkeeda miata dirham oo laba dirham wa fiihi rubcucushri rubcushri baana ka baxay oo fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday oo ku waajiba rubcushri rubcushri waa ninka soo sheegnay marka laba boqol waxaad uqaybisaan laba boqol toban uqaybi ms laba boqol toban uqaybi labaatan labaatan afar uqaybi shan wahuwa khamsatu darahima waana shan dirham labada boqol haddaad afartan uqaybisidna waa shantaasu wa fi ma zaad intaa wii bixisaabihi xisaabtiisa ayuu ahaado xisaabtiisa lagu dardamo walaa yani intaa wixii ka kordha ku daban xisaabta walaa tajibu fi lxuliyi mubaaxi jinjinihii mubaaxa ahaa kumay waajibin zakaatun zaka kumay waajibin alxuliy mubax waxa weeyaan dahabka dumarku isku qurxiyaan ee qurux ay u xidhaan dahabkaasi zaka kumay waajib gabadho hadday u haysato in ay xidhato ya kaasi isaga zako kumay waajib saas mubax muxuu inagu raaciyey dee midaan mubax ma jiro hadduu israaf xadkii israafka hadduu gaaro de ekada waa laga qaaday ekadii waa laga qaaday hadduu xadka israafka gaadho waay halka ku dayno sala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacala alih wasaxbi ajmaciin